الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعna بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay kitaabkeeni xsن mسلم min أdkاr الkitaabi والسuنة siba أdkاr الصباحi والمasاء ayaynu ku jirnay digriga xagga axaadiida ugu horeeyay ayaynu ku jirnayo waxau yihi waxaa odhanayaa sidaa nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay asbaxnaa waa waa bariisanay oo yacnii subaxii ayaan gallay iyadoo markaas ilaahay uu deenna ilaaliyey oo nicmadiisii markaas aan ku dhex jirno oo aan ku mashquulsannahay ilaahay xuskiisa oo magaciisii aan kaalmaysanayno ayaan waa bariisanay wa asbaxa almulku lilaah milkiina ilaahay ayuu u waabariisay ilaahay isaga ayaa milkii xaqiiqo ah ilaahay u sugnaaday isaga ayaa milki iyo lahaansho oo dhammi ay u sugnaadeen oo ilaahay ayuu waabariisay waalxamdu mahadna lilaahi halkaa amsaynaa wa amsa almulku lilah buu galabtiina odhanayaa waa galabaysannay milkigi iyo lahaanshihiina ilaahay ayay u galabaysatay walxamdu mahadlilaahi ilaahay bay u sugnaatay ilaahay bay mahadi ugu sugnaatay oo mahadoo dhammi isaga ayaa leh ilaaha samaawaad iyo dhul iyo waxa u dhexeeya oo dhan leh ilaahaasay mahadi u sugnaatay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa huwa isaga male laa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaana ma jiro alla mooyaane keligii ilaahay isaga ayaa cibaado mutay cibaadadiisuna waxay farax ka tahay rubuubiyadiisa ilaaha isagu xabuuray wax walba isagu leh wax walba maamulaya kaas ayuunbaa markaa cibaadana mutay waxda waxaaluu kelidii yahay ayay cibaada u sugnaatay laa shariika lahu oo aanu wehel iyo cibaadada mid ku lamaano wax la aanu jirin wa huwa calaa lahu lmilku milki isaga ayuu sugnaaday walahu lxamdu mahadina isaga ayay u sugnaatay wa huwa calaa kulli shayin wax kastana qadiirun mid isagu awooda oo ilaahay kara weeye wax aanu ilaahay awoodin oonu karini ma jiro wax liyaaliya waxaa markaa adduunka iyo kowga yaalaana waxa weeye wuxuu isagu markaa abuuray oo isagu jideeyu hirgeliye weeye rabbi as'aluka ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa khayra maa fii haada alyowm maalintan waxaa ku dhex jira khayrkiisa ayaan ku weydiisanayaa khayra maa shay khayrkii fii hada alyowm maalintaa wixii ku dhex suganna khayrkeedaan ku weydiisanayaa ama rabbi as'aluka khayra maa fii hadihi layla hadday galabtayna waxaad onaysaa ilah waxaan ku weydiisanayaa waxaa ku dhex sugan habeenkaa khayrkiisa ayaan ilahay ku weydiisanayaa nafci kasta iyo khayr kastaoo diineed iyo mid kasta oo adduunyo ilaahayow adigaan ku weydiisanayaa wa khayra maa bacdahu wixii ka dambeeya khayrkiisa ayaan ku weydiisanaya wa khayra maa bacdaha habeen hadday tahay waxaa ka dambeeya khayrkeed iyo maalmaha soo socda ayaan ilaahay ku weydiisanayaayo maanta waxaa jooga khayrkiisa ilaahay isay waxa soo socdana ilaahu khayrkiisa isii wa acuudu bika ilah waxaan kaa magangelayaa min shari maa fii hada alyowm maalintan waxaa ku sugan sharkiisa iyo dhibtiisa hadduu yahay xagga adduunyo iyo hadduu yahay xag diineedba ilaahayo waa kaa magangelaya wa shari maa bacdahu iyo waxa ka dambeeya sharkiisaba hadday galab tahayna wuxuu odhanaya wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min shari maa fii hadihi leyla habeenka waxaa ku sugan sharkiisa wa shari maa bacdaha iyo waxa ka dambeeya sharkeedaba ilaahayow waa kaa magangelaya waxaa yaa rabbi acuudu bika ilaahayow waxaan kaa magangelayaa min alkasali wahsi aan daacooyinkii iyo wixii aan qabsan lahaa khayr adduunye khayr diineed wixii aan qabsan lahaa anigoo awooda inaan markaa kadib dhaco oo aanu kici waayo oo aan qabsan waayo ilah wasigaasa hokaamangeliyo wasu wasu alkibari wasu ilkibari weyne xumaandeed baan kaa magangelaya weynida ilaahay xumaandeedaan xumaanteedaan kaa magangelayaa weynidu inay ila gaadho ilaaxad xad caqliga iga tago ama uu iga fududaado taasoo markaa asaasa gaadho oo markaa adduunye iyo aakhira midnaba aanan waxba ka kororsanaynin oo markaa aan dadka un markaa dhib ku noqdo taana ilaahay waa kaa maangelaya wacuudu bika min an uradda ilaa ardal alcumur waataynu ducooyinkii salaada dabadiina aynu ku soo maraynay wacuudu bika waxaan kaa maangelayaa min cadaabin fi nnaari cadaabka naarta cadaab weyno xagga naarta in naarta aad igu cadaabto ayaan ilaahayow ou kaa maangelayaa ama naarta dhexdeeda cadaab ziyaado ah inaad igu sii cadaabto naarta dhexdeeda ayaan ilaahay kaa magangelaya wa cadaabin fi lqabri iyo cadaab qabrigaabaan ilaahay u kaa maangelayaa leanna qabrigu waa manaasisha iyo hoyada aakhira halka ugu horeysa weeye qofka cadaabka qabriga ka nabadgalaana wixii ka dambeeyana waa ka nabadgelaya sidaas ayuu markaa galabtii iyo habeenkiiba uu odhanayaa waxaa kaloo odhanayaa allahuma bika asbaxnaa wabika amsayna wabika naxya wabika namuut wailayka nushuur ayuu odhanayaa allaahuma yalow bika asbaxnaa adaan kugu waabariisanay wabika amsayna adigaan kugu garabaysanay wabika naxya adigaan kugu noolanay wabika namuud adaanu kugu dhimanaynaa wailayka xaggaaga ayaana annushuuru soo bixidda iyo markaas soo noolaynta maalinta qiyaama lasoo nooleeyaa u ahaaday waidaa amsaa markuu galabaystana qaala wuxuu odhaya allahuma bika amsaynaa ilaah wadaan kuu galabaysanay wabika asbaxnaa ilaah wadaan kuu waaberiisanay wabika nacya wabika namuud wa ilayka almasiir xaggaaga ayaa marjic iyo noqodkuna uu ahaaday xadiidkan waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya ibnu maaja waxaa warinaya ibnu xibbaan xadiidka culimadu in badan oo ka midi way seexiyeen qaarna markaa xasan ayay ku sheegeen saxiixaanay u badan yihiin waxaana warinaya saxaabiga abu hureyre la yidhaahdo waxaanu leeyahay nabigeenu sala allahu calayhi wasalam yani imaamu lbukhaari baa adab lmufradkiisa ku warinaya marka lafdiga imaamu lbukhaari adab lmufradka uu ka warinaya abu hureyre waxa weeye kaana nabiyu sala llah alay sl ida asbax nebigu markuu waa beriiso wuxu odhan jir allahuma bika asbaxna wabika amsayna wabika nacya wabika namuud waileyka nushuur waidaa amsaa markuu galabaysana wuxuu odhanaya allahuma bika amsayna wabika asbaxna wabika naxya wabika namuud wailayka almasiir ayuu odhanayay wuxuu tilmaamayey lafdiga abu daawuud kaana rasuululah yucallimu asxaabahu rasuulku asxaabtiisa ayuu beri jira o wuxu odhan jiray asbaxa axadukum midkiin markuu waa beriisa falyaqul allahuma bika asbaxna wabika amsayna wabika nacya wabika namuut wailayka nushuur waidaa amsaa falyaqul allahuma bika amsayna wabika asbaxna wabika nacya wabika namuut wailayka nushuur sidaasay markaa riwaayaadka kalena ay tilmaamayaan yacni midu nebigu sala allahu alay slm inuu samayn jiray lafdiga imaam axmed baa lamida inuu nebigu saa odhan jiray markuu galabayso iyo miduu markaa saxaabadiisa ku amrayba sidaas ayay nebiga sala allahu calayh wasalam uga sugan tahay waxaana weeye allaahuma ya allow bika adiga oo keliya ayaanu asbaxnaa kugu waabariisanay bimacnaa asbaxnaa bika macnaa multabisiina bixifdig annagoo ilaahayow ilaalintaada aadna ilaalisay ku sugan ayaanu waabariisanay ama annagoo nicmadaadii ku dhex jirna ayaan waabariisanay ama annagoo mahadnaqaaga ku suganayan waa beriisan ama annagoo ku dhaqdhaqaaqayna xawladaa aw iyo awladaada xawligaaga ayaanu ilaahay oo waa beriisanay wabika amsaynaa adiga ayaan kuu galabaysan wabika adiga ayaanu naxyaa oo keliya wanamuud kugu dhimanayna kugu noolaynaya bimacnaa adiga ayaana noolaynaya adiga ayaana dilaya adiga ayaanu gacanta kuugu jirnaa ilaahayow wa ilayka xaggaaga caya annushuuru soo bixidda markaa iyo soo noolayn dadku markay dhintaan lasoo noolaynayo lasoo saarayo ilaahay loo horkeenaya ilaahu xaggaaga ayay ahaata waidaa amsaa qaala allahuma bika amsayna ilaahayow ilaalintaada ilaahayow nicmadaada annagoo ku dhex jirna ilaahayow xawladaada iyo quwadaada ayaanu amsaynaa ku galabaysanay wabika asbaxnaa adiga ayaan kugu galabaysanay wabika naxya adiga markaa aan kugu noolanay adaana noolaynaya wabika namut wa ilayka almasiir xaggaaga ayaa marjiciyo noqodkuna ahaada bal u fiirsa subaxiina waa ilayka nushuur galabtiina waa ilayka almasiir waa labadaa liannahu subaxii wuxuu shabahayaa soo noolayntii dadka la soo noolaynayay soo faafayeen ayuu shabahayaa dee dadkuna habeenkiiday soo kacaan maalintii waa afaafayeen ilaahay risiqiisii ayay raadsanayaan weelayka nushuur saasaa loo yihi galabaysigaas iyo habeensigaasina wuxuu shabahayaa dhimasho bacda alxayaa saa daraaddeed ba wailayka almasiir adiga xaggaaga ayaa noqodku ilaahay ahaadayo xaggaaga ayaan u soo noqonaynaa dikrigan iyo digrigii ka horeeyay ee aynu markaa koobaadba waxay tusinayaan inuu markaa dikrigan nebigu sala allahu calayhi wasalam uu akhrin jiray oo uu daa'imi jiray gelin hore iyo gelin dambaba adkaartan oo la daa'imaana ayadoo qofku macnahooda dhadhansanayo maqaasida iyo ujeeddada ay la leeyihi leeyihiinna milicsanaya wuxuu ka dhigayaa qof qalbigiisu miduu rabbi ku xidhan yahay oo ilaahay dembi ka rajaynaya oo mar walba markaa naxariistiisana markaa damcayo jannadiisa habeenka iyo maalintaa iska gedinaya dee aayaadka ilaahay bay ka mid yihiin waana liman araada an yadakara walad shukuura waa yacni waxa loo yeelay ciddii ilaahay xusaysa ee u mahadnaqaysa ayaa markaas saa loogu kala gedinaya markaa milka xaqiiqo ah ilaahay isagu u sugnaaday maamul oo dham ilaahay isaga ayuu u sugnaaday taas ayaa markaa xadiidkana wuxuu tilmaamayaa nebigu siduu ugu dadaalayay ummaddiisa inuu baro sida ay markaa ilaahay isugu xidhayaan qofka muslimka ahina waa qofka ilaahay mar walba u qiraya nicmooyinka uu markaa siiyey habeen iyo maalinba gelin hore iyo gelin dambaba hadduu soo ducule ilaahow adiga ayaa ilaaliyo adigaan kuu soo toosay hadduu garabaysana sidaas si leeg ayuu odhanayaa qofka muslimka ahi wuxuu markaa rumaysan yahay oo weliba ducadan iyo ku tarkhiisinaysaa ay qalbigiisa markaa ku sugaysaa caqiidada ah dadku marka ay dhintaan in la soo noolaynayo la soo saarayo ilaahay la horkeenayo la xisaabinayo la abaal marinayo taas ayayna markaa qalbiga ay gelinaysaa waxaa kaloo odhanaya allahuma anta rabbi laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma statactu acuudu bika min shari maa sanactu abuu laka binicmatika calaya waabuu bidanbii faqfir lii fainahu laa yakfir dunuuba ilaa anta ducadaas allahuma anta rabbi ilaahw rabbigay baata laa ilaaha ilah xaq lagu caabudaa ma jira ilaa anta adiga mooy khalaqtanii ilaahay adigay abuuray wa ana anigu cabduka addoonkaagii baan ahay wa ana calaa cahdika ballankaagii baan ku sugnay wa wacdika iyo yabohaagiyo iyo ballanqaadkaagii ma stadactu intaan awoodo acuudu bika waxaan kaa maangelayaa min shari maa sanactu waxaan sameeyey sharkiisa abuu laka waxaan kuu qiranayaa binicmatika calaya nicmadaad igu nicmaysay wa abuu waxaan qiranayaa bidenbii dembigayga fakfir lii ilaahay ow i dhaaf fainahu laa yakfiru dunuuba dembiyaalka ma dhaafo ilaa anta adiga mooyaane dembiyaalka cid kale ilaahay uma dhaaftee xadiidkan waxaa warinaya imaamu lbukhaari ayaa warinaya waxaa laga warinaya saxaabiga shadaad ibnu aws la yidhaahdo waxa uu nabigu salى اllahu عalayhi wasalam yihi sayid اlistikfaari an taquula istikfaar iyo ilaahay dembi dhaaf dalabkiisa ta u madaxdah ee ugu mudani waxa weeye inaad tidhaahdo allahuma anta rabbi laa ilaha ilaa anta khalaqtanii waana cabduka waana calaa cahdika wacdika ma stadactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu laka binicmatika calaya waabuu bidembii fakfir lii fainahu laa yakfiru dunuuba ilaa anta muxuu nebigu weliba sii raaciyey tanaa ka sii mudan waman qaalahaa min annahaari wuxuu nebigu yihi qofka yidhaahda maalin muqiran bihaa isagoo yaqiininaya oo waxa uu leeyahay macnihiisa la socdaa oo garanaya macnaha oo qalbiga waxaa kala socda qofka yidhaahda famaata min yowmi qabla an yumsi ee dhinta maalintiisa intaan u fa fahuwa min ahli ljanna ahlu janna ayuu noqonaya waman qaalahaa min alleyli qofka habeenkii yidhaahda bimacnaa dee galabtiiyo xilligaa huwa muminun biha muuqinun biha isagoo yaqiininaya famaata qabla an yusbix intaanu waa beriisanin dhinta fahuwa min ahli ljanna wa waa ahluljanna ilaahayna waafajiyo bal intay leeg tahay iyo yani ajriga ku jira iyo abaalmarinta waafajinta alle ka tahi allahayna waafajiyo yani axaadiidii kala duwan ayaa markaa sidaa tilmaamayso lafdi kaleo imaam bukhaari leyo shadaad ibnu aws uu ka warinayo isna wuxuu uhi idaa qaala xiina yumsi famaata dakhala aljanna markuu galabaysanayo hadduu yidhaahdo jannada ayuu gelayaa hadduu yidhaahdo xiina yusbix famaata min yowmi mila jannada ayuu gelaya xadiidkaaro habeenkiina in la odhanayo ayuu ayadana tilmaamayay lafdiga tirmidi oo isna shadaad laga warinayo isna wuxuu tilmaamayay qofka yidhaahdaa laa yaquuluha axadukum xiina yumsi fayatii calayh qadrun qabla an yusbix qadarkii alla hadduu ku yimaaduu dhinto ilaa wajabat lahu ljanna janno ayaa waajibtay walaa yaquuluha xiina yusbix fayatii calayhi qadarun qadarkii ilaahay uu ku yimaado qabla an yumsi ilaa wajabad lahu ljanna janno ayaa u waajibtay ilahay hayna waafajiyo waxaanu macnihiisu yahay allaahuma anta rabbii ilaahayow rabbigay baa tahay adiga ayaa i abuuray adiga ayaa ileh adiga ayaa igu tasarufaya laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo ma jira ilaa anta adiga mooyaane bal u fiirsa walaalayaal digri kasta oo aynu soo marraynu intaa soo wadnay wuxuu ku wada saraysay ama ku wada qa tawxiidka ilahay iyo ilahay keliyeelkiisa ilahay keliyeelkiisa mid walba laa ilaaha illaa anta aya ayaa ku jirta ilahay keliyeelkiisa waayo in waa xaqullaahi cala alcibaad in addoommadu ilaahay ay caabudaan oonay u shariig yeelin waxay iyaguna ilaahay ku leeyihiin sidaa xadiidkaana nooga oo ilaahay isu saaray cidda taa ku dhimata ilaahay inaanu cadaabin laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii ilaahay ow adiga abuuray wa ana cabdugu aniguna addoonkaagii baan ahay hal min khaaliqin kayr ullah ilaahay baa aday abuuray wa ana anigu calaa cahdika ballankaagii ayaan ku suganahay inaan ku keli yeelo inaan ku adeecoon ku hogaansamo waa mihaaqi caalamu darwayda khada rabuka min bani aadama min duhuurihim duriyatm ashhadu calaa anfusihim alastu birabbihim qaaluu balaa shahidnaa ahdiga iyo ballanka ilaahay inaga qaaday inagoo aslaabta aabayaasheen ku sugan waa kaa cahdigaagi iyo ballankaagii baan ku suganahay inaan ku keli yeelo oo aan adiga ku ogaansamo wa wacdika ilaahay waxaan ku suganay yaboohaagii iyo ballanqaadkaagii ayaan ku suganahay aada igu tafadushay inaad jannada geliso haddii aan markaa ku keli yeelo aniguna ballanqaadkaas cahdigii iyo ballankii waa kusoo iyadoo ahaagiina waa ku sugnahayo iyadana waa sugayaayo waa dhowranaya anna man maata laa yushriku billahi shay-an calayhi an yudkhilahu ljanna sida xadiidka bukhaari iyo muslim tilmaamayey qofka dhid isagoon ilaahay u shariig yeelaynin ilaahay wuxuu isu saaray inuu jannada geliyo kaas iyo haagaasna ilahay waa kusugay ma stadactu intaan karo intay awooddaydu tahay ilahu cahdigaaga iyo ballankaagasaan ku suganahay waxa ilaahay nagu waajibiyeyna dee wax istidaacadeenna iyo awooddeenna ku wada jira weyne wax ka baxsani ma jiru acuudu bika ilaahayo waxaan kaa meengelayaa min shari maa sanactu waxaan sameeyey ee anugu aan kasbaday ee dunuub iyo macaasi ah ilaahayow sharkeeda ayaan kaa magangelayaa ilaahayow inaad ii dhaaftaan kaa magangelaya ilaah waxaa inaad iga ilaalisa ayaan kaa ayaan ilaahay kaa tuugayaan kaa baryaya abuu-u waa qirayaa laka adiga binicmatika calaya nicmooyinaada aada igu nimcaysay nicmooyinka aada igu nimca waa mufrad mudaafaho nicmooyinka faraha badan een la soo koobi karaynin ee aada igu nimcaysay ayaan ilaahayow kuu qiraya nicmooyinka waa kuu qirsanahay waa abuu bidembi adigoo waliba nimcooyinka aan ku qiraya waxa kaloon qirayaa dembigayga ayaan qiraya oon ka murugaysanahay oon goosanaya inaanan ku noqonaynin oo aan ka fuqaya dembigaygana ilaah waa ku qirsanahay bal u fiirso ilaahay buu ammaanay oo ammaantii ilaahay baa ku sugan waxa ku sugan yacni ictiraaf iyo qirasho uu qofku markaa nafdiisa xumaanteeda qiranayo ilaahay markaa nicmooyinka u siya u qirayo dunuubtiisa u galay markaasuu leeyahy fakfir lii ilaahayow ii dhaaf yacni dembiyadayda fa inahu maxaa yeelay laa yakfir dunuuba dembiyaasha ma dhaafaan ilaa anta adiga mooyaan adoon baa ilaahay ow dembiyaasha dhaafee ilaahayow dembigayga dhaaf xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam siduu markaa xuska ilaahay uu ku xusayay u ahaa inuu markaas khuduuc iyo isdullayn iyo isjabin iyo isdhuldhigid inuu ahaa waxaynu cadida ka qaadanaynaa rububiya iyo rabbinimo ilaahay loo sugayo waxaynu ka qaadanaynaa qirid cahdigii iyo ballankii ilaahay uu kaga qaaday ayagoo dhabarka nebiyullaahi aadam ku sugan inay ilaahay keli yeelaan oy keliga caabudaan waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inuu mar walba iyo xaalad kastuu ku sugan yahayba addoonku ilaahay digtooni xaggiisa uu kaga jiro oo mar walba ilaahay uu ka maangalo sayi-aadka iyo nafihiiba waxay samaynayaane xunxun nicmadana inuu mar walba ilaahay markaa uu xaggeeda u celiyo marka waxaynu ka qaadanaynaa ducadan sayidul istikfaar baa la yidhaahdaa siiqooyinka istikfaarte ilaahay dembi dhaaf iyo wax lagu weydiisto ta ugu sarraysa weeye macnihii rabbinimada uluuhiyada addoonnimada qirashada markaa gabadhfalka dembi dhaaf dalab ilaahay oo markaa wanaag oo dhan loo qirayo ayaa ku sugan ajriga ay leedahayna waxaa laynoogu sheegay dee in markaa qofkii sidaa yidhaahdee ee yaqiiniya qof inagu gaar markaa u sheegi mayne inuu markaa ehlu janno noqonayo saa ku dhintaa inuu ahlu janno noqonayo ayaynu iyadana u qiraynaa guud ahaan waxaa kaloo odhanaya allaahuma inii asbaxtu ushhiduka allaahuma yaalow inii anugu asbaxtu waan waa bariistay ushhiduka ashhadu ma aha ushhiduka anigoo ku maragelin wa ushhidu maragelin xamalata carshika carshigaaga malaa'igta qaada anoo maragelinaya waa malaa'igata iyo malaa'igtaadoo dhan wa jamiica khalqika iyo khalqigaaga oo dhan annaka adigu anta adigu allahu inaatay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudayo inaanu jirin ilaa anta adiga keligaa mooyaane adiga mooyaane waxdaga xaalad kelidaa tahay laa shariika laka wehel aanu ku sugnaanin wa ana muxamedan cabduka warasuuluh nabi muxamedna inuu addoonkaagii rasuulkaagii yahay ayaan qiraya arbaca maraatin afar jeer ayuu odhanayaa xadiidkan inuu sidaa afar jeer odhanayo waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya imaamu lbukhaari baa adab lmufrad ku warinaya waxaa warinaya imaamu nasaa-i baa camr lyowm waleyla ku warinaya ibnu sunni baa isaguna ku warinaya camr lyowm waleyla xadiidka arrimo badani waxay ku tilmaameen sanadkiisu inuu xasan yahay oo sheekh ibnu baasiya ay ka mid yihiin culimo horeba sheekh albani isagu xadiidka waa daciifinaya oo kelimu dayibka waa ku daciifinaya waxaan u ahaa xadiidka anas ibnu malik abu daawuud uu leeyahay qaala rasuul lahi salى اllahu alay waslm man qaala ka yidhaahdaa xiina yusbix markuu waa beriisto allahuma inii asbaxtu ushhiduka ushhid xamalata carshika wamalaa'ikataka wajamiica khalqika anaka anta allahu laa ilaha illa anta waxdaka laa shariika lak waana maxamedan cabduhu warasuuluk ilaa gufira lahu maa asaaba fii yowmi dalika min denbin wain qaalaha xiina yumsi gufira lahu maa asaaba tilka leyla hadduu sidaa yidhaahdo waxaa loo dhaafayaa wixii u asiibay maalintaasee dembi ayaa loo dhaafay hadduu yidhaahdo markuu galabaysanayana habeenkaa wuxuu asibee dembiya ayaa iyadana loo dhaafayaa waxaa kaloo uu tilmaamayey isagana lafdiga abu daawuud lafdi uu leeyahay bukhaarina adab lmufradka isagana uu ku warinayo anas ibnu maalik laga warinayo rasuulku wuxuu hi man qaala xiina yusbix ow yumsi qofka yidhaha markuu waa beriisanaya markuu galabaysanaya ducadan actaqa lahu rubuucahu min annaari rubuc buu ilaahay naarta ka xoreynaya faman qaalaha maratayni laba jeer qofka yidhahdana actaqa lahu nisbahu ilaahay kala barhkii buu naarta ka xoreynaya waman qaalaha halaadan saddex jeerka yidhaahdana actaqa lahu halaaata arbaci afar inta loo qeeyo saddex meelood buu ilahay ka xoreynaya fain qaalaha arbacan hadduu afar jeer yidhaahdana actaqahu allahu min annaari ilaahay dhammaantii naarta ayuu ka wada xoreynaya qof kastaa waana maxay macnaheedu allaahuma yaalow inii anigu asbaxtu waan waa bariistay ushiduka anigoo ilaahayow ku maragelinaya oo markhaatiya koowaad kaaga dhigaya yacnii qiridda aan tawxiidka ugu qaraya adaa wax walba markhaatiya adaa wax walba daalacanaya wax la idhaayo wax la sameeyabe adigaan ku maragelin wa ushidu waxaan maragelinaya oo kale xamalata carshig malaa'igdaada kiraamka xamalatul carshiga ladha carshiga carshiga qaada wayaxmilu carsha rabbika fowqahum yowmaydin hamaaniya ilaahay tilmaamay maalinta qiyaama afar ayaa qaaday ilaahayna carshigana uma baahnaa malaa'igtaana uma baahnaa ilaahay carshi iyo xamaladiisaba waa ka gaabdoon yahay alghina lmutlaq baa ilaahay u sugnaatay khalqigiisa iyo wax abuuray wuxuu uga baahanyay ma jiro leanna baahida alqayuum baynu nihi markaa laakiin carshigiisa weyn malaa'igu ilaahay u yeelay weeye xabratulcarshi la yidhaahdo taana waan maragelinayaa wa malaa'ikata malaa'igtoo dhanna waan maragelinaya cadfu lcaami cala alkhaas tanazalu lmalaa'ikatu waruuxu fiiha waa malakul jibriil baa gaar looga soo qabtay iminkana xamalatulcarshi ayaa gaar loo soo qabtay haddana waa alcadfu caam kaloo wa jamiica khalqiga khalqigaaga oo dhan waxaan maragelinayaa mid sare iyo mid hoose dhammaantii waxaan maragelinayaa adiga waxaan ku maragelin oo aan waabris ku maragelinaya oo xamalat alcarshi oo malaa'igta oo khalqigaaga oo dhan annaka adigu anta adigu allaahu inaad tahay ka macbuudka keligii la caabuday inaad tahay laa ilaha ilaa xoq lagu caabuday ilaa anta adiga mooyaan waxdaka xaalad kelidaad tahay laa shariika laka wehel kuma sugnaanin iyo cid cibaada kugu lamaanaysa wa ana muxameda nabi maxamed cabduka addoonkaagiyo wa rasuuluka ergeygaagii inuu yahay ayaan ilaahayow anoo qirayo oo adiga ku maragelinayo oo khalbadho maragelin ayaan waa barisa waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka dee in dikrigeeni dikriga subax iyo galabtiiba la yidhaahda inuu ka mid yahay ajriga iyo abaalmarintaana inuu leeyahay oo inaad ku helaysa naarta ilaahay inuu kaaga xoreeyo waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa inuu dikriga nabigu sala allahu calayhi wasalam ilaahay ku xusi jiray inoola jideeyey inuu yahay tawxiidka iyo keliyeelkaa aada cibaado kastoo aad qabanaysa dikri kastooad qabanaysaba ilaahay anaka anta allahu laa ilaha illaa anta waxdaka laa shariika lak meel uu towxiidkaa iyo ilaahay keliyeelkiisa iska badhiyay ma jirto qofka haddaba kaa macnihiisa garanaya ee taas subax iyo aroor lihi ma dhici karta inuu awliyo tuugo ow cabdilqaadir iyo sheekh cabdilqaadir iyo awliyo dad wanaagsan oo saalixiin ah oo dhintay gelin hore iyo gelin dambaba inuu tuugo suurtagal ma tahay macnihiisa aan u fahmin wey adkaarta nebigu sala allah alay sl inoo jideeyey waxa weeye waa adkaarta wada tawxiidka iyo ilaahay keliyeelkiisa ku wada qotonto weeye wax walba ilaahay loo qirayo keliyahasho ilaahay loo qirayo cibaado ilaahay keligii loo qirayo lahaansho keligii loo qirayo abuur keligii loo qirayo maamul keligii loo qirayo cid ilaahay ku lamaan ma jiro adiguna cid ha ku lamaanayn haddii kale waxa aad akhriyayso ood ilaahay cid ku lamaanayso waxba kaba jiraan bay noqonaysaa ama adoog baad murinaysaa ama waxaad akhriyayso ayaanad macnaheedaba fahmin marka aynu macnaha adkaartana dhuuxno siday tahayna aanu akrinayso aynu ajriga uga helno ilaahayna hayna waafajiyo wallah